بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين ثma الصلاة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آlه وصحاaبته أجمعين فxdثnي جمع من الشhyوخ آkhrهم شhيkhna الشhيkh صالح بن عبد الله العسيم غfر الله lh وlهم جميعا بsناdi kل minهم إلى سفين عينة عن cمر بن dيnاr أbي qاbوس mولى عبد الله بن cام الcاص عن عبد الله بن cام الcاص رضي الله تعالى عنهma qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتمع صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين يفوزوا بسعادة العجل والعجل فهذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي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 baabkan ubaabya weeyaan xadiidka afar boqol iyo todoba toddobiy afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nascali raxmat raxmatullah akhbarna cubaydullah ibnu saciid alyashkuri asaraksi waa hiqatun ma'muunun suniyun wuxuu geeriyooda laba boqol iyo kow iyo fartanka jir nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi cubaydullah xadathanii yaxya baa ii warramay waxaa idin qoran ama nusqada qaar ku qoran khaasatan nuskhada daar maktabat almacaarif waxaa ku qoran yaxya ibnu hishaam saxna saa ma ahan maxaa ku qoran sheekadi nacam saasaa saxa yaxya ibnu hishaam sax ma ahan yaxya ibn saciid alqaطawan waa ninkii imaamka ahaa bedelka ibn waxaad gelinaysaan can hishaam hishaam marka yaxya ibnu hishaam ma ahan waa yaxya can hishaam yaxya wuxuu ka wariyay ibn saciid alqaطan can hishaam adstawai weyaan wa hiqat thabt rumya bاlqadr qala xadathanii waxa ii warramay yaxya ibn abi kahiir yaxya ibn abi kahiir waa hiqat thabtun yursil idlis irsaal iyo tadliis labadaba waa lagu sheegay can abi qilaaba cabdullahi bn zayd iljarmi weyaan hiqatun faadil irsaalkiisa aada u banan u badan waxaa lagu yaro sheegay nasbi inuu aalu beytka nacayb u yaro qabay weliba khafiif ah ayaa lagu yaro sheegay qala wuxu xadathanii abulmaliix abulmaliix waa caamir ibn usaamata waa hiqa qala wuxuu yihi abulmaliix kunaa waxaanan maca muraydata burayda ibn xusayb saxaabiga ayaan la joognay fii yowmin manin dii kaymin daruur iyo xawr lah ayaan la joognay oo dhulka eh, iyo samada ay daruur kala xirtay qoraxda iyo dhulkii ay daruur kala xirtay oo yana mugdi xigeen ah fa qala wuxuu yihi bakiruu bisalaa salaadi la degdega fa ina rasul rasulka al sal slm qaala wuxuu yihi man taraka qof ka taga salaat alcasr salaada casr faqad xabita camaluhu camalkiisa wuu buray ayuu nabi yihi sala allahu alayhi waali wasalam marka salaada casr in la dadejiyo oo xilligeedii markuu galaba la tukada ayuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam kasoo warinaya ninka la yidhaahdo burayda ibn xusayb isaga marka waa istimbaad maadaama nabigeena uu sheegay sala allahu alayh waali wasalam qofkii salaada casr ka tagay in camalkiisa u buri wuxuu leey marka anaga onan ogeyn ama adinka onan ogeyn ee salaada idinka tegayna salaad dadejiye weeyaan xiliyadaas oo kale maxaa yeelay xaalad adag ayaa ku xiranoo camalkii qofka uu sameynaya oo dhan in laga buriyo ayaa meesha meesha imaanaysa weyaan culimada marka waxay leeyihiin buritaankaas ridadii oo kale miyuu noqonaya qaar waxay qaban ha laakiin jamhuurta saas ma qabaan weyaan tan kale qaar waxay qabaan kuwa qofkii eh, juxuud i kas ugu taga inuu yahay qabaan oo ma qabaan waxaa weyaan qofkii sahwi iyo hilmaani ugu taga nabigeenana sala allahu alay slam iyo saxaabadiisii yowm alkhandaq arrinta way ku dhacday waana soo marnay mar dhow ama cashirka horan kusoo marnay marka xubuudkaas iyo muxuu ahaa buritaanka camalka uu bura baaba ah waxaa weeyaan culimada inta badan waxay leeyihin waa xubuutun duuna xubuud ama xabطun duuna xabطi weyaan yani waa mid yar ee kamil ma ahan juz-iyada aad la xiriirsaday iyo xaalada kolley marka iyada aad qofka aad salaada ugu tagay laftarkeedana in la eg ay ubaahanaysaa qof diida ugu tagay iyo qof kas ugu tagay iyo qof muxuu aha hilmaan amaba waxaa weyaan ismoodsiin ugu tagay waa kala duwan yihin shaki ma lahan waayahay baabu cadadi salaati alcasri salaada casr cadadkeed ayuu baabkan u baabiyey fi lxadari markii guryaha la jooga oo qofka nagi uu yahay mar xilliga ayaga iyada ah salaada casr meqaa la tukani waa sida cadeed waa afarti xadiidka afar boqol iyo todoba iyo shanaad shan iyo todobaatanaad ah qaala imaam nasa aley raxmatullah akhbarna waxaa noo waramay yacquub ibn ibraahim yacquub ibn ibrahim waa hiqatun wuxuu geeriyooday laba boqol iyo laba iyo kontonka nabigeena sala allahu alay wasalam qala wuxuu yihi xadathana waxaa noo waramay hushaym hushaym ibnu bashiir weeyaan waa hiqatun thabtun kathiiru tadliis walirsaal alkhafiy tadliiskiisa iyo irsaalkiiba uu badan yahy weeyaan markaan ka hadlaynay shalay tadliiska aan ka hadlaynay laba arrimood baan soo qaadnay arinta ugu muhiimsan hadda inaan ka hadlaan rabo waxay ahayd waxaan sheegnay tadliiska inuu laba qaybood uqeybsamo inuu tadliiska laba qaybood uqeybsamo laakiin tadliiska waxaa weeyaan asal ahaan wuxuu uqeybsamaa saddex qaybood laba ayaa aada caam u ah midka saddexaadna muxuu ahaa waa la daba raaciya waa la raaciya kan koowaad waxaa weyan tadliis alisnaad sanadka in la tadliisiyo tadliis lisnaad ayaa la yidhaahdaa oo waxaa weeyaan ninka sheekhiisa ayuu ka boodaya sheekh ka korreeyay ayuu aadi marka cibaaro i lafdiga wuxuu la imaanayaa qofka moodsiinaysa inaad isaga ka wariyey wuxuu leeyahay xadathanii fulan eh, can eh, fulan can fulan cantaas marka waxaa weye nin dhaa dhexda ku jiray aloogu bootiyey aw ana fulanan ama qaala fulan hadal noocaas ayuu la imaanaya marka adiga aad saa u eegto waxaad leedahay ninkan ninkaasu ka wari mana ahan kaas waxa la yihah tadliis lisnaad kan labaadna waxa la yihah tadliis shuyuukh sheekhiisii ayaa waxaa weeyaan magac aan lagu aqoonin ayuu ku sheegi muxamed ayaa loo yaqaanay wuxuu le alacraj kaana tadriis shuyuukh ayaa la yihahdaa kan u dambeeya waxaa weeyaan tadriis taswiya marka saddexda qaybood ayaa waxaa weyaan eh, tadriiska u qeybsamaa hadalkii ahaa laba u qeybsamaa marka kan ayaa marka muctamad oo ah tadliiska inuu qeybsamo saddexda qeybood tadliis eh, waxaa weeyaan alisnaad iyo tadliis shuyuukh iyo tadliis taswiya sida ha loola socdo waayahay ninka marka eh, la yihaahdo hushaym ibn bashiir waxaa weya waa hiqatun thabt Eh, lakinahu kathiru tadriisi walirsaal alkhafiy irsaalka weliba qarsoon ayuu aada ugu dadaalaa qala wuxu amaana waxaa noo warramay ama lagu yaqaana mansuur ibnu zaadan ayaa noo warramay hiqatun tabtun caabid weeyaan can waliid ibni muslim hiqatun waa ree taymi ama reer tamiimi weyaan ree bani tamiim weyaan ninka la yihahdo waliid ibnu muslim waa tamiimi hiqatun tabtun weyaan eh, hiqatun bas wey cafwan can abi bakr sidiiq wuxuu ka wariyey annaaji abubakrka a taqaanin ma ahan <laughs> ibn abi quxafa ma ahan waa nin kale bakr abubakrkaas waxa la yihah bakr ibnu cumar ayaa la yihahda abubakr asidiq eh, anaaji gadaal naajiga ka raacsan magaciina waxaa la yihahdaa bakr ibnu cumar waa hiqa wuxuu geeriyooda boqol iyo sideed hijrada nabigeena sal slm can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey radi allahu tan arda saxaabi jaliilka sacd malik bin sinaan weyan qal wuxu yihi kuna waxaan hini nax zuru kuwa ku qadarno oo ku qiyaasna qiyaama rasul rasulka istaagi sal slm fi duhri salaada duhri iyo walcasri salaada casr ayaan qiyaasayni weyaan ama aan qiyaasi jirnay faxasarnaa waxaan ku qiyaasnay qiyaama istaagiisa fi duhri salaada duhr qadra halaathiina aaya soddon aayadood inta la akhriyay qadarkeed ayaan ku qiyaasnay weyaan qadra suurat sajda suurat sajda aljurus qadarkeeda ayaan ku qadarnay weyaan fi rakcatayn labada ragcadood aluulayeyni ee hore wa fi lukhriyeyn labada muxuu ahaa ragcao dambana cala nisfi min dalika intaas niskeeda ayaan ku qadarnay weyaan yani toban i shan ayay noqonaysaa waxasarna waxaan ku qiyaasnay qiyaama istaagiisa fi rakcatayn labada ragcadood aluulayeyni ee hore oo min casri salaada casr ah calaa qadri ukhriyeyni labada dambe qadarkooda min aduhri salaada duhur ka mid a ah shan iyo toban aayadood inta laga akriya weeyaan waxasarna waxaan ku qiyaasnay qiyaamo istaagaysa fi rakcatayn laba rakcalo ukhriyeyni ee dambana min casri salaada casr cala nisfi min dalika intaas niskeeda oo todoba aayadood iyo bar oo kale weeyaan intaas ayaan ku qiyaasnay marka salaada casar rakcaadka marka waxay noqonayaan istinbaadkiisa fiiri imaamka labada rakcaood muxuu oo hore wuxuu ku qiyaasay eh, salaada duhur labada soddon aayadood labada ragcac dambana wuxuu ku qiyaasay shan iyo toban ah, muxuu ahaa eh, aayadood salaadii casarna waxa uu sameeyey labada ragco hore shan iyo toban labada dambana nuskeedii marka wuxuu kala soo baxay marka salaada casar marka xadar la jooga in afar rakca la tukani ayuu halkaa ka istinbaaday caleyhi raxmat ullah waa istinbaad markii qofka uu uusan ufiirsanin aanu aada ugu soo degdegaynin xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleh raxmat akhbarna suwayd ibn nasr almarwazi weyaan hiqa qaala anbana waxaa noo waran abdullahi bn mubaarak imaamka ataqanin almarwazi can abi cawaana uh, abu cawaana wadahi bn cabdillah alyashkuri waa hiqa weyaan can mansuur ibnu zadan waa hiqatu thabtan caabid can waliid ibn abi bashi abi bishr uh, waliid ibn abi bishrinkan wa weyaan waliid ibn muslimka aan soo marna weyaan hiqa weyaan can abi lmutawakil abi lmutawakil cali bn daawuud ayaa la yihahda waa hiqatun wuxuu geeriyooda boqol iyo sideed hijrada sal l slam can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qal abu saciid kaana wuxuu ahaaday rasu rasulka al sal l slm yaqumu mid istaaga fi duhri salaada duhur oo fa yaqra nabigu wuxu akrin jiray sal slm qadra halaathiina aayatan soddon aayadood qadarkooda fii kulli rakcatin rakca arkaba uma intaa kadibna yaquumu uu istaaga jiray fi lcasri salaada casr fi rakcatayn aluulayeyn laba rakco hore qadra khamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood qadarkooda ayuu u istaagi jiray nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam marka waa sidai xadiidka hore iyo waa isku macna salaadaha marka duhurka iyo casarka laba arrimood ayuu halkan kasoo qaaday tan koobaad salaada duhur iyo salaada casar haddii xadar la yahay afar afar kac weyan taa waa wixii macluumka oo la yaqaanay tan labaadna wuxuu soo qaaday qadarka la istaagnaana salaada duhur labada rakco hore soddon kuwa dambana toban iyo shan aayadood casarkana waxaa weeyaan intaa nuskeeda weyaan intaa nuskeeda weyaan saas ayuu marka muxuu aha imaamka eh, usoo naqliyey baabka toban iyo todobaad baabu salaati lcasri salaada casr fi safari qof markuu safar kusugan yahay ayuu baabkan ubaabay muxuu samaynayaa su yeelaya miiqo ka dhigaya weyaan waa laba rakc dabcan xadiidka afar boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai ramat abarna qutayb ibn saciid qala xadathana xamaad ibn zayd weyaan can ayub asaktiyani intaba ayma weyan can abi qilaaba cabdullahi bn jarmi jarmi hiqatun tabt weyaan can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu tacala ardah yani cabdlahi ibn zayd aljarmi abi qilaba hiqat fadil kahiru irsaali wa fiihi nasbu yasiir waati aan soo marnay can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia lah arda ana nabiya nabigena sal slm sala wuxuu tukada nabigeen aduhra salaada duhr bilmadiinati magaalada madiina ayuu ku tukaday arbacan afar ragc ayuu tukaday markuu magaalada madiina joogay wa sala wuxuu tukaday alasra salaada casrna bidilxulayfa meesha dulxulayfa la yirao ahlu madiina ay kaxitaan ka xitaan xajka rakcateyn laba ragc ayuu muxuu nabigeena ku tukaday sala la alay slam yani markuu safar bilaabay haba dhawaade wuu gaabay sala allahu alayhi waali wasalam eh, xadiidka afar boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh raxmatullah abarna sweyd ibn nasr baa noo warramay qaala anba'ana cabdullahi ibn marak can xayawa ibn shurayx atujiibi weyaan hiqatun thabtun faqiih qaala anba'ana waxaa noo warramay hahay anba'ana waxaa noo warramay jacfar ibn rabiica waa hiqa wuxuu geeriyooday boqol iyo lix iyo sideed lix iyo soddonka jir nabigeena sal l slam ana ciraaq ibnu malik ninka ciraaq ibnu malik la yihahdo waa hiqatu faadil waa ree ifaar alkifaari wa ciraaq ibnu malik ana ciraaq ibnu malik xadatha wuxuu u yaa loo sheegaya jacfar ibnu rabica loo sheegi ana nawfal ibnu macaawiya saxaabigaas nawfal ibnu macaawiya la yihahda ayaa xadatha u waramay nawfal ibnu macaawiya marka waa raggii soo islaamay fatxu maka soo islaam oo ka ahaa boqol iyo labaatan sana ayuu noolaa lixdan sano jaahiliga ayuu ku noolaa lixdan sanana islaamnimada ayuu ku noolaa radi allahu ta arda ninka la yihahdo nawfal ibnu mucaawiya xadata wuxuu sheegay anahu nawfal samic inuu ka maqlay rasul rasulka al sl slam isagoo le man faatatu qofkay ka tagta salaatulcasr salaada casr fakaanama waaba isagoo wuu tira la seejiyey oo laga lagu asiibay ahlahu ehelkiisa laga nuqsaamiyey ahlahu haddaad tirahdo nusqaamin bay noqoni ya nuqisa oo kale weyaan nacam wuu tira ahlahu ahalkiisa laga nusqaamiyey iyo wamaalahu yani marka ahlowda marka waxay noqonaysaa ficilkaas oo wutira almabni lilmafcuul ama lilmajhuul loo bineeyey ayaa waxaa weeyaan wuxuu qaadanaya mafcuul labaad marka wuxuu noqonayaa wutira ahlahu ayuu noqonaya weyaan hay waxaa kaloo dhihi karaa wutira ahluhu oo in waxaa weeyaan hal un u qaata muxuu ahay mafcuul ayaa laga dhigi karaa weyaan oo naa faacil ayuu marka u noqonaya ahluhu fakaanamaa isagoo wutira la seejiyey ahluhu ahalkiisa iyo wamaalu maalkiisa weyaan an cabdilaahi wuxuu ka wariyey maxaa ku qoran shekh meeshaas an cabdilaahi qaala craaq ma ku qoranta allah ybarak fik naam ha sidaasa sax an cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyay craaq riwaayada laakiin waxaa ku ta sida saxda waxaa weeyaan oo mashhuurka ah qaala ciraak ciraaka wuxuu yihi akhbaranii cabdullahi bn cumar baa ii sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay rasulka sal slam yaqul isagoo le man faatatu qof ay ka tag salaatulcasr salaada casr fa kaanama waaba isagoo witira la seejiyey ahluhu ahalkiisi wa maaluhu maalkiis la seejiyey ahlahu wa maalahu la dhihi karaa weyaan khaalafahu yaziid ibn abi xabiib ayaa khilaafay yaziid ibn abi xabiib siaad ku khilaafay riwaayadda baa noo imaan doonta insha allahu tacala mukhaalafada aad ku khilaafay habka aad wax u wariyey ayaad ku khilaafay oo waxaa weeyaan ciraaq xadiidkan hore toos wuxuu u aadi nowfal oo wuxuu dhahay xadathahu ana ciraaq ibn malik xadathahu ana nowfal ibn mucaawiya xadathahu soo ma saasuu toos u saaray sidoo kalena cabdullahi bin cumarna inuu ka wariyey waxa weeyaan oo toos nabiga ugu gudbay alayh slat slam labada xadiidba marka meel inqiaac ah oo ciraaq iyo waxaa weeyaan iyo nowfal udhexeeya ma jirto sidoo kale ninka la yidhaha ciraaq iyo cabdulahi bin cumar wax dhexeeyana ma lahan laakin yaziid ibn abi xabiib oo hadda sanad dambe ku imaan doono ayaa waxaad dhihi doonaa ciraaq ayaa wuxuu yidhi waxaa iga soo gaartay nawfal marka mukhaalafadaas ayada culimadu waxay ku daweynayaan xadiidka inqitac ma noqonaya nawfal mar waxaa weeyaan qof baa udhexeeyey ciraaqi iyo nawfal qof baa udhexeeyey marka balaqani marka wahay markaas ahayd kadibna waxaa weeyaan ciraaqi wuxuu la kulmay nawfal nawfalka u ka qaatay marka marka meesha waxa weeyaan markuu warina marka ood labada jeer kale warina waxaa laga yaabaa marna inuu eh, balaqani uu sheega marna inuu waxa weyan toos u abaaro nowfal marka laba jeerba waxa wey xadidka saas saxiix ku noqona wax cilad ma yeelan doono xadiid damba marka ah, ah, balaa anahu balaqahu ay ku jirtaa xadiidka afar boqol iyo sagaaliy sideetanaad sagaal iyo toddobaatanaad ah xadiid saxiix weeyaan qaala imam nasa aley raxmat ullah akhbarna ciisa ibnu xamaad zuqba ninka loo yaqaani waa wathiqa laba boqol iyo sideed iyo afartanka jir nabigan ayuu dhintay qala wuxuu yihi xadaثna leyث ibn sacd imaamu ahli misra can yaziid ibn abi xabib hiqat faqiih yursil can ciraaq ibn malik wa algifaari hiqat faadil anahu isaga balagahu waxaa soo gaaray ana nawfal ibn mucaawiya saxaabigaas radi allahu ta arda qaala inuu yihi samictu rasul rasulka ka maqla sal sl qul isagoo min asalaati salaadii ayay ka mid ahaatay salaatun salaad oo man qofkii faatatu ay ka tagta fakaanamaa isagoo witira la seejiyey ahlahu reerkiisa wamaalahu maalkiisa weyaan salaad noocaas ayaa jirta qaala ibnu cumar wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slam yuqul isagoo le hiya salaat lcasri wa salaada casr khaalafahu moxamed ibn isxaaq moxamed ibn isxaaq oo gadaal nooga imaan doona riwaayada dambe ayaa isna khilaafay mukhaalafada marka waxaa weeyaan aad moxamed ibn isxaaq sheega waa noo imaan doontaa lakin waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala laakiin mukhaalafadan uu sheega muxuu ahaa ninka la yihahdo moxamed ibn isxaaq yaziid uu sheegi laba dhan waa laga eegayaa tan koobaad waxaa laga eegi dhanka sanadka oo haddaan ka hadalnay marna waxaa weya wuxuu ka wariyey eh, eh, nowfal oo astoos ugu wariyey marna qof udhexeeyey marka arinta ayada laakiin wuu ku khilaafay yaziid tan labaadna waxaa weeyaan xagga matniga matniga weeyaan oo matniga middan dambe ibhaam ayuu geliyey wuxuu yidhi min asalaati salaatun manfaatatu ayuu yihi tii horen waxay ahayd manfaatatu faatatu salaat lcasri tacyiin ayaa ku jira tan dambana ibhaam baa ku jira mukhaalafada uu sheega waa inta ayada in kale ma ahan waayahay khaalafa maxamed bin isxaaq aley gadaal nooga iman doonto ayada insha allahu tacaala mukhaalafada hadan ka sheekeynayna waa ti yaziid ibn xabiib uu ku khilaafay ninka la yidhaha ciraaq siduu wax u wariyay ku khilaafay weyaan waayahay xadiidka afar boqol iyo iyo waa xadiid saxiixa qala imam nasaai ramat llah abarna cubaydullahi ibnu sacd ibn ibrahim ibnu sacd waa hiqa qala wuxu yidhi xadathanii cami adeerkay yacquub ibn ibrahim wayn hiqatu faadil ahay abu yuusuf almadani ayaa la yihahda qala wuxu adatani xadatana waxaa noo warramay abi aabahi aabihiina waa ibraahim eh, ibnu sacd waa hiqatun eh, dad baa marka wax ka sheegeen laakiin xujo uma haystaan boqol iyo shan iyo siddeetanka jir nabigan ayuu dhintay waayahay yahay can moxamed ibn isxaaq moxamed ibn isxaaq ayaa marka muxuu ahaa eh, noo warramay maxamed ibn isxaaq marka waxa weeyaan samaacaas ciraaq ayuu marka muxuu ahaa Eh, toos utawdiixinaya waa noo waa noo imaana insha allahu taala qala wuxu xadathani waxaa ii waramay yaziid ibn abi xabiib ayaa ii waramay can ciraaq ibni malikin qala wuxuu yihi samictu nawfal ibni macaawiya midaan damba marka yaziid ibn abi xabiib meeshuu ku khilaafay ninka la yihahdo muxuu ahaa eh, maxamed ibn isxaaq uu ku khilafay yaziid ibn xabiib yaziid ibn abi xabiib riwaayadiisa waxaa weeyaan balaaq ay ahayd oo inqitaaca ku jiray sida daahirkeeda muuqata laakiin maxamed ibn eh, isxaaq ninka isaga ah waxaa weeyaan xadiidkiisa wax inqitaaca ah haba yaraata kuma jiraan wuxuu le craaq qaala samictu nawfal ibnu mucaawiya war ma laha marka yaquul isagoo ayaan maqli salaatun salaad man faatatu qofka ka tagta fakaana waaba isagoo witra la sajiye ahlahu ahlkiisa wamaal maalkiisa qaala ibn cumar abdillah ibn cumar wuxuu yihi qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam hi ayada salaatu casr waa salaada casr weeyaan baabka toban iyo sideedaad baabu salaati lmaqribi salaada maqrib ayuu baabkan u baabiy xadidka afar boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي amat abarna mxamed ibn abdilaclى asancani wa hiqat weyn qala xadahana khaalid alhujaymi hiqatun habtun waxuu geeriyooda boqol iyo lix iyo sideetanka jirna weyan sal sl qala wuri shucba ibn xajaaj waa imaamkii can salamata ibn quhayl alxadrami wa hiqa qala wu yiri raytu waxaan arkay saciid ibn jubayr ayaan arkay radi alahu raximah llah raxmatan waasica wa hiqatun habtun faqiih bijamca bijamcin musdalifa ayaa jamci loo yaqaanaa ra-ytu waxaan arkay saciid ibna jubayr ayaan arkay raximah llah bijamcin isagoo musdalifo jooga waa habeenkii laga soo caraabay ama galabtii laga soo caraabay carafo laga soo caraabay aqaama isagoo salaada aqimay oo fasalla kadibna tukaday almaqrib salaada maqrib halaata rakcatin saddex rakca uma kadibna aqaama aqimay oo fasalla tukaday yani alcishaa salaada cisha rakcateyn dukada ayaan arka weyaan salaada maqrib marka saddex ayaa la tukani xataa haddii musaafir la yahay uma kadibna dakara wuxuu sheegay ana ibna cumar cabdullahi bn cumar radia allahu ta ardah sacid ibn jubayr ayaa sheegaya sanac inuu sameeyey bihim ayaga mithla dalika sidaan hadda isaga u kale inuu sameeyey oo la dujiyey ayuu sheegay fi dalika almakan booska asaga ah oo waxaa musdalife ah wadakara wuxuu sheegay cabdullahi eh, ninka la yihahdo ibni cumarna ana rasul la sal l slam sanaca inuu sameeyey mithla dalika sidaas oo kale fi dalika almakan booskaas usaa ku sameeyey ayuu sheegay weyaan marka eh, salaat almaqrib ama musaafir ha lahaado ama yaan la iyada saddexdeeda unbay muxuu qaadanaysaa mar intaas usoo dariishay imaamka caley raxmat baabka baabu fadli salaat lcsha salaad cishe fadliga ay leedahay baabkan u baabiya xadidka afar boqol iyo laba iyo sideetanaad wa xadid saxiixa qaala imam nas aley raxmatulah nasr ibni cali ibn nasr aljahdami weyan hiqatun thabt wuxuu geeriyooday laba boqol iyo kontonka jir nabigana sal slm can cabdilacla ibnu cabdilacla weyn asami hiqatun wuxuu geeriyooday boqol iyo sagaal iyo sideetanka jir nabigana sal slm qala wuxu waxaa noo warin macmar ibn rashid wa hiqatun thabtun fadil wuxuu geeriyooday boqol iyo afar iyo kontonka jir nabigana sala allahu aleyhi waali wasalam can zuhri maxamed bin shahab zuhri waa imaamkii can curwat bn zubayr waa taqaana can caaishata um lmuminiin radia allahu ta ardaha waraxima allahu ruwaat qaalat waxay tiri caaisha ictama rasul rasuulka alla ayaa fiidsaday wuu fiidsaday yani dib buu udhigay weyaan muxuu ahaa cishihii ictama dib buu udhigay ictama nabigu u fiidsaday sal slam bilcishaai salaada cisha ayuu dib u dhigay ay akharaha xataa naadaahu cumaru ilaa sayd cumar uu u dhawaaqa radia allahu ta ardah naama anisaa wasibyaan nabi allow caruurtii iyo dumarku ay saaxdeen muxuu iyaga gooni ahaan ugu ishaaraya waa laba arrimood tan koowaad inta badan caruurta inay hurdada udegdegaan iyo dumarka maadaama caruurta ay iyagan hurdsiiyaan waa muxuu u badanta kow tan labaadna waxaa weeyaan naxariis iyo waxaa weeyaan shafaqa uu u samayna iyaga ood u naxaana wuu u dhahay radia allahu taala arda fakharaja rasul lah soo ba sal slam faqala wuxuu yihi inahu shaniya laysa ma ahaanin axadun axad yusallii tukada hadihi salaad salaadan hayrakum adinka aanan ahayn ma jira weeyaan marka axaduntaas waa ismu laysa weeyaan yusalli jumladana waa khabarkii laysa sidaa weyaan wahay hayrakum hayrukum labada waa banaanta hayrakum haddii aad tirahdo waxa weeyaan al istithnaa ayaa lagu nasbinaya haddaa hayrukum aad tirahdana waxa weeyaan waxay eh, ku bedel ka tahay eh, waay waxaa weeyaan way sifo ka tahay afwan waxay sifo ka tahay eh, axadun bay sifo ka tahay weyaan walam yakun maahan yowmadi maalinta ayada axadun qof yusalli tukada hayr ahli madiinati ahli madiina qof aan ahayn cidaan ahayn oo jamaaca tukata markaydi ma ayna jirin weeyaan saas ayuu muxuu cadaynayaa raawiga marka waxaa weya salaada cish in dib loo dhigo oo muxuu ahaa adiga un cidda jamaacada tukanaya aada noqoto oo masjidka haddii ay dhibaato keenaynin in dib loo dhiga inay fiicanta iyo muxuu laga qaadana xadidkaas weyaan xadiidka ama ah, baabu salaat alashaa salaad cisha ayuu baabkan u baab yahay fi safari markii safar lagu sugan yahay sida loo tukanayo baabkan xadidka afar boqol iyo saddex sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasa aleh raxmatulah akhbarna waxaa noo warramay camr ibnu yaziid ayaa noo warramay ibnu cutayba camr ibnu yaziid waa faqiih waxaa weeyaan hiqatun waa hiqa weyan camr ibnu yaziid nacam qala xaddatna bahz ibnu asad wa hiqa qala xadatna shucba waa imaamki qala akhbaranii alxakam xakam ibnu cutaybat alkindi weyaan hiqatun habtun faqiih qala wuxuu yihi sallaa bina waxaana dejiyey saciid ibnu jubayr bijamcin musdalifa almaqriba salaada maqrib talaatan saddex ayuuna duji biiqaamatin hal aqimitaan uma kadib slm wasalam noqsaday uma salla alcishaa cishaana dujiyey rakcatain laba rakca iqaamadin tabcan meesha kama marna uma kadibna dakara wuxuu sheegay ana cabdllahi bni cumar facala dalika arrinkaa inuu sameeyey wadakara wuxuu sheegay ana rasuula rasulka al sal slm facala dalika arrinkaa inuu sameeyey marka salaada cisha iyadna waxaa weeyaan waa la jamcinayaa oo laba rakca laga dhigay haddii safar marba lagu jira xadidka afar boqol iyo in la jamciyan waa ah, banaanta in la jamciyan waa banaanta lakin laba ragca la tukanaya xadidka afar boqol iyo afar iyo sideetanaad wa xadis saxiixa ah. qala imam nascari akhbarna camr ibnu yaziida abu burayd way saduq qala wuxuu yihi xaddathana bahz ibnu asad alcami hiqatun habt qala wuxuu yihi xadathana shucba qala wuxuu yihi xadathana salama ibnu kuhayl abu yaxya way alkufi waa hiqa qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay sacid ibna jubayr raximah llah waraxima allahu jamiica ruwaat qala wuxu yihi raytu waxaan arka cabdullahi bni cumar ibn khaaab radi allahu ta arda salla isagoo tukaday bijamcin musdelifa fa aqaama kadibna salaada uu aqimay fasala maqrib salaada maqrib alaatan uu tukaday uma sala cishaa rakcatayni kadibna salaada cishana laba rakac u tukaday uma kadibna qaala uu yihi haakada sidaan baan ra arkay rasul rasulka sal slam yasnacu isagoo samayna fi hada makan booskan ayaan arkay weyaan salaada cish marka aya marba haddii lagu jira safar labada rakca la tukanaya taabic wahaa taabic weyaan ya cabdulahi bn cumar ayaa ka dambeeya qala wuxuu yihi samictu saciid bn jubayr qaala ra-ytu cabdاllahi bn cumar sala bijamcin faaqaama wasala lmaqriba hakada uma qaala hakada ra-ytu rasuula اllahi salى اlahu alay slam marka ra-ytu rasul lahi qof kale waa cabdullahi bn cumar waxyaaba laga qaadana waxaa ka mid a ah musdelifo marka la joogo in salaada maqrib iyo salaad cishe la jamcini oo waxaa weeyaan salaada cishe iyo salaad maqrib la jamcini ayaa laga qaadanaya yadna baabu fadli salaati jamacati salaada jamacada fadligeeda ayuu baabkan u baabiya xadiidka afar boqol iyo shan iyo sideetanaad wa xadis saxiix qala imam nasacali raxmatullah akhbarna qutayb ibn saciid can malik ibn anas imam dalhijra can abi zinaad cabdullahi dakwan wey can ibn hurmus weeyaan can abi hurayrata wuxuu ka wariyey intaba waa ima radia allahu ta arda ana rasul rasulka al sal slm qal wuxuu yihi yatacaaqabuuna fiikum waxaa idisku keeni cirbiyo malaaikatun malaaig bileyl habeenka malaitu malaig binahaar yatacaaqabuunadaas yatacaaqabu ayay ahayd laakiin luqada nimin kale loo yaqaano ayaa waxaa weeyaan sidaa sameeyaan oo dadka lagu yaqaano ama yihahda akaluni lbaraakiis wawgaas marka ku jira waa calaamat alfaacil almudakar almajmuuc weyaan ayaga ayaa saas marka waa luqad fasiixa oo ayaga balxaaridka ayaa mxuu ahay bedelkii tacaqab ay dhihi lahaayeen ay leeyihiin waxaa lamid ayna akaluni lbaraakiis okay saas weyaan waayahay yatacaqabuuna waxaa idin ku ncarbiyey fiikum adinka dhexdiina malaagta malaig bileyl habeenka malaigta malaig binnahaari maalintii wayajtamicuuna waxay ku kulmayaan fi salaati alfajri salaada fajri wa salaat salaada casr huma kadibna yacruju waxaa kori aladiina kuwa baatuu fiikum idinla baryay fayasaluhum alla ayaa weydiina wahuwa allana aclamu bihim oo ayaga kaga aqoon roon yahay oo kaga kaga cilmi badan yahi cafan kaga cilmi badan yahi kayfa sideeba taraktum aad ugu soo tageen cibaadii addoomahayga fayaquuluun waxay leeyihiin taraknaahum aan kasoo tagnay wahum yusaluuna iyagoo tukanayaan wa aataynaahum hum yusaluuna iyagoo tukan aan u tagnay weyaan marka salaada jamaacada fadliga ay leedahay waxaa ka fiicnaan badnaan lahayd in imaamka u yihahda eh, fadlu salaati alfajri ayaa ka fadli badnaan laheyd ayaa ka ficnaan badnaan laheyd maxaa yeelay salaat ljamaca iyo fadligeed waxay inoogu imaan doontaa kitab alimaam ay inoogu imaan doontaa iyadoo mufasala ah. xadiidku hadda uu soo aroorina waxaa weeyaan salaada fajar iyo salaada casar ayaa si gooni ahaana ayay uga hadlaysaa casarka waa noo soo hormaray inuu fajarka un sheega un ba ahayd marka eh, waxaa weyan oo halkaa ku sheega saas ayay culimada shuraxda leeyihiin xadidka afar boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai alay ramat lla abarna kahiir ibn cubayd alada alxada iqatu weyn qaar wuxu xadana waxaa noo waramay maxamed ibn xarb alkhawlani wa iqa an zubaydi zubayd maxamed ibn walid weyn iqatu thabt can zuhri maxamed ibn shahab zuhri can sacid ibn musayib qaala wuxuu yihi amaba can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allahu ta an arda ana rasul rasulka al sal slm qala wuxuu yihi tafdulu waxay ka fadli badan salaatuljamci salaada jamaacada calaa salaati axadikum midkiin salaadiis waxdo keligii u tukada bikhamsatin wa cishriina juz-an shan iyo labaatan qeybood ay ka fadli badanta weeyaan wayajtamicu waxaa kulma malaaikatu leil habeenka malaaigteeda wanahaar fii salaati alfajri ay ku kulmaan waqra-u akhri in shitum haddii aad doontaan wa qur'aana alfajri ay salaata alfajri ina qur'aana alfajri salaada fajar kaana mashhuudan mid lasoo xadeer ayuu ahaaday qur maxaa loo yidhi qirada marka salaada marka lagu dhex akrina oo faatixada in la ahriy waa rukni min arkaani asala marka juz in la sheego oo muxuu aha kulli loo jooda oo wax iska macruuf oo la yaqaano weeyaan marka wa qur'aan alfajri ay salaata alfajri weeyaan sidaas weyaan waxyaabihii gudaheeda ka dhacay oo rukniga aha ayaa marka lagu magacaabay xadiidka afar boqol iyo todoba sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatulah akhbarna camr ibn cali alfallaas weyaan asayra fi hiqatun xaafid wayacquub ibn ibrahim adawraqi wa hiqa qaala xadathana yaxya alqaطaan yaxya ibn saciid weyaan can ismaaciil ibn abi khalid albajali wa hiqatun thabt qaala wuxu yhi hadahana waxaa noo waramay abu bakr can abihi abihi waa saxaabi jaliil ah cimaara ibn ruweyba qaala wuxuu yihi radia lahu tan arda samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slam yaqul isagoo le laa yariju ma gaara annaara naarta ma gaara axadun qof sallaa tukaday qabla tuluuci shamsi qora intayna soo bixin ka hore wa qabla an taqrub intayna dhicin qof waxaa qof tukaday oo muxuu ahaa waa salaada casr salaada maqrib qofka asaga naar ma gala yuu nabigeena cadayna sala allahu alay wasalam ilahay baa dembigiisa dhaafo oo jannayo baabka qiblada faryeelitaanka farad yeelay ayuu baabkan u baab yahay farad laisku farad yeelay qiblada in loo joosta ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiis saxiixa ah. qala alimam nasa alih raxmatullah akhbarna maxamed bin bashaar bundaar weeyaan waan soo marnay qala xadathana yaxya ibnu saciid alqataan qala xadathana sufyan ibn cuyayna wa amiir lmuminiin qala xadathana abu isxaaq isabici weeyaan hiqatun eh, caabidun eh, ikhtalata biaakhirih can bara bni caazib alansaari wuxuu geeriyooday laba iyo toddobaadka jir nabigeena sal sl saxaabiga jaliilka ah qala wuxuu yihi sallayna waxaan la tukanay maca nabiy ayaan la tukanay sal slam naxw bayt lmaqdis bayt lmaqdis xaggiisa aynu tukana sita cashara shahran lix iyo toban bilood amaba aw sabcata cashara shahran ama toban iyo todoba bilood shaka sufyaan sufyan ibn cuyeyna ayaa shakiyey oo surifa kadibna nabiga waxaa loo leexiyey oo loo duway ila alqiblati qiblada oo hadda kacbada ayaa loo duway weyaan inta ka horreysa marka marka magaalada madiine la imaaday nabigana sal slam iyo saxaabadiisa dhanka waxay u dukan jireen waqooyiga ay u dukan jireen oo baytulmaqdis ay ka xigtay kadibna waxaa qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa falanuwaliyanaka qiblata tardaha fawali wajhaka shatra lmasjid اxaraam waa tii rabbi uu ku yihi subxaana watacaala sida awgeed marka halkaas ay usoo jeesteen qisooyin dheer oo muxuu ahaa habkii loo taxwiiliyey saxaabada ficilka ay sameeyeen iyo kolleyba muxuu ahaa waan soo marnay waana soo mari doonaa biidn illah caza wajal xadidka afar boqol iyo kutubi horan kaso marnan kala jeeda afar boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qala imam nasa alي ramat lla abarna moxamed ibn ibrahim moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim weyaan moxamed ibnu ibrahim toos ma toosu maaha waa muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibrahim ibra mxu ismaciil marka ayaa aabihii ah muxamedka waxaa dhalay ismaciil ibnu coley akhbarna waxaa noo warramay muxamed ibnu ismaaciil ibnu ibrahim ibnu coley weyaan hiqa ahy qalu hadathana waxaa noo warramay isxaaq ibnu yuusuf waa hiqa alazraq can zakariya ibn abi zaid wa hiqatun yudalis can abi isxaaq asabici can ilbara ibni caazib saxaabiga jaliilka radia allahu ta an wa raxima allahu ruwa qala wuxu yihi qadima rasulula nabiga al ayaa soo galay sal sl almadinata magaalada madiina fasallaa wuxuu tukaday naxw bayt lmaqdis dhankeeda ayuu u tukaday sitata cashara shahran lix iyo toban bilood uma intaa kadibna inahu nabigana sal slm wujiha waxaa la aadiyey ila lkacbad kacbada ayaa loo jeediyey famara rajulin baa soo maray qad sallaa la tukaday maca nabi nabig la tukaday sal l slam calaa qowmin qola ayuu soo maray oo min ansaari ree ansaariyada wuxu ashhadu waxaa markhaati ana rasul rasulka sal slam qad wujiha in la aadiyey ila kacbada xaggeeda in loo jeediyey fanxarafuu ila kacbada ay u leexdeen laba meelood ay ka dhacday mid waxay ka dhacday masjidka maanta loo yaqaano masjid alqiblatayn oo bani salima ay degan ay degnaan jireen way ka dhacday sidoo kale qubana way ka dhacday weyaan labada jeer bay ka dhacday midna salaada fajr ahayd midna labada salaadood cashiyiga ah ama duhur ama casr ay kala ahayeen weyaan baabka saddex iyo labaatanaad baabulxaali xaalad ayuu baabkan u baabiyay allatii xaaladaasoo yajuusu fiiha ay banaanta istiqbaalu qiblat qiblada in la qaabilo xadidka afar boqol iyo sagaashan waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat akhbarna ciisa ibnu xamaad wa zuqba wa hiqa wa axmed ibnu camr ibnu sarj waa iqa wlxaarit ibnu maskiin qira'atan aleyh waan asmac waa ninkii imaam nasaa-i uu muxuu ahaa si aan toos ahayn wax ugu baran jiray cilmi ugu soo qaatay waan asmac anuu maqli walafdu lahu lafdiga isagaa iskala can ibni wahb cabdillahi ibni wahb weeyaan waa iqatun tabt can yunus ibn yaziid alayli hy isna waa iqa can ibni shihaab maxamed shahab zuhri can salim salim eh, mawla cabdillahi bni cumar wa salim waxaa weeyaan eh, waxaa weeyaan waa iqa can abi salim mawla mahan cafwan waa wiilkiisi salim ibn cabdillahi bn cumar weyaan cafwan salim ibn cabdillahi bn cumar weyaan can abihi abihi cabdillahi bn cumar wuxuu ka wariyey radi allahu ta ada qal wuxuu yihi kaana wuxuu aday rasul sal l slm yusabixu mid subxaan lah yihahdo oo tasbiixsada yusabixu mid sunaystada marka yusabixu mid sunaysta cala raaxilati gaadiidka qibala ayi wajhin weji eh, kasta eh, dhankii oo tatawajahu ay aado ayuu mxua u sunaysan jiray wayutiru caleyha witrkan ayadoo ku tukan jiray gayra anahu isaga laa yusalii ma tukan jirin caleyha korkeeda almaktuubata salaada faradka ah marka sunna haddii marba ay noqoto meel alle meesha qiblada ay muxuu ahaa ay jirto iyo meel ay jirin baad u tukanaysaa ood gaadiid saaranta diyaaradaad saaran tahay baabuuraad saaran tahay gaadiid kale waxaad saaran tahay xoola ama faras ama awr wix la midka ah marka waxaa weyaan allah akbar baad leedahay meel alle meesha ay muxuu aha u jeesata ama doon baad laakiin waa mxuu ahaa waa sunanta lakin faradka maya xadiidka afar boqol iyo kow iyo sagaashanaad wa xadid saxiixa qala imam nas ramat lla akbarna cmr bn cali alfalas maxamed bn muthana alcanazi wa aimadii can yaxya bn saciid alqaطan can cabdilmalik ibn sulayman alcarzami ayaa la yihahdaa cabdilmalik ibn sulayman alcarzami wa hiqatu lahu awhaam saduqu lahu awhaam weyaan saduqun lahu awhaam waa saduq lakin wuxuu le ismoodsiina wuxuu geeriyooda boqol iyo shan iyo afartanka jir nabigeen sal sl qala wuxu yhi xaddatna waxaa noo warramay sacid ibni jubayr raximah llah ibni cumar buu ka warramay radia allahu taala arda qala wuxu yhi sayd cumar eh, eh, cabdillahi bn cumar kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yusalli ma tukada calaa daabati gaadiidkiisa wahuwa muqbilun isagoo muxuu ah kasoo jeeda min makata magaalada maka il madiinati madiina wa fiihi isaga ay unzila lasoo dejiyey fa inamaa meel alle meeshii tuwallu aada u jeesataan fa hama wajhu llah dhankaas qibla ayay ahaatay weyaan ayay kusoo degtay weyaan waay xadiidka afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nasacali raxmatullah akhbarna qutayb bn saciid can malik can cabdillahi bni dinar alcadawi wathiqatan boqol iyo todoba iyo labaatanka jir nabigan ayuu dhintay an ibn cumar abdillahi bni cumar ibn khadaab radi allahu ta arda qala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sl slm yusalli mid tukada calaa raaxilati gaadiidkiisa fi safari safarka xayumaa tawajahat meel alle meeshay ula jeesata wa kaana ibn cumar cabdillahi bni cumar wuxuu ahaa yafcalu dalika arrinkaa mid samey ayuu ahaa marka salaada sunnada iyada dhan walbaa loo jeesan karaa dhibaato malahan baabu istibaanati alkhaطi baabu istibaanati alkhaطi gafka cadaysigiisa bacda alijtihaadi marka la dadaalo kadib in la cadaysto ayuu baabkan u baab gaf ayaad ku dhacday markaad gaf ku dhacday waxaa weeyaan inaad gafka asaga ah haddii aad ku cadaado aad ka noqoto ayuu baabkan u baab weyaan baabu istibaanati alkhaطi gafka mxua cadaysigiisa bacda alijtihaadi marka mxua la ijtihaado kadib ayaa waxaa weeyaan amaba qofka inuu gafka u cadaado ood gafkiisa banaanka yimaado marka ijtihaadka u sameey kadib muxuu samaynaya ayuu baabkan ubaabay xadidka afar boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadidka baabka u dambeya insha allahu taala cashirka waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna qutayb ibn saciid wa ibn jamiil ibn طarif albaqlani hiqatun tabt can malik ibn nas imam dar hijra can cabdillahi bni dinar alcadawi hadan soo marna waa hiqatun tabt can ibn cumar cabdillahi bn cumar ibn khataab radi allahu ta anu arda qala wuxuu yihi baynama goor annaasu dadkii biquba quba ay joogaan fi salaati subxi salaad subax jaa-ahum waxaa u yimid aatin mid imaado ayaa u yimid faqaala wuxuu yihi ninka asaga ina rasu rasulka sal l slam qad unzila calayhi leyla caaw waxaa lagu soo dejiyey qur-aan waqad umira waxaa la faray an yastaqbila kacbad kacbad inuu qaabilo oo baytulmaqdis laga jeesta fastaqbiluha qaabila wa kaanat waxay d wujuuha mujiyaalkooda ila shaam shaam xaggeed ay mxuu ahaa ay u jooday oo dhanka baytulmaqdis xaggii oo waqooyiga magaalada madiina fastadaaru ila kacbad kacbada xaggeed ay usoo leexdeen oo usoo noqdeen oo koonfurta magaalada madiina ka jirtay weeyaan marka xadiidkaas wuxuu caddaynayaa in nabigeena sal allahu alay slam marki lagu soo dejiyey qur-aankaas habeenkii subaxdii salaada subax magaalada muxuu ahaa madiine eh, eh, booska ku yaal loo la yaqaanay oo quba ahayd in aad nin yimid ood arrinka u sheegay saxaabadii kadibna salaadii subax ay waxaa weeyaan ayagoo ku jira ay noqdeen oo iswareejiyeen oy magaalada maka iyo kacbada xaggeed u sidoo kale bani salima ayadna saas oo kale ka dhacday intaas ayaa cashirka kooban yahay ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala bismail husna wasifaat alculaa altawfiiq ila kuli maa yuxibuhu yardah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته